alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii shanaad ee ka mida kitaabkii cumdat alaxkaam oo iska lahaa alxaafid cabdilqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay baabulxaydi caadadii ayuu u baab yahay dhiigga caadada baabkiisii weeye baabkan shan xadiid buu musanifku kaga hadli doonaa xaydka luqa ahaan marka laga hadlayo asalka waxaa loo yaqaanaa asayalaan shaygu markuu socdoo shumo ayaa loo isticmaalaa sayalaan istilaaxa culummadu ay u yaqaanaan dhiigga caadadana waxa weeye waa addamu lkhaariju min farji lmar'ati fii xaali sixati almuctaad waa dhiigga ka soo baxa haweenayda cawradeeda ayadoo weliba caafimaad qabta si muctaad oo caadi oo la yaqaana uga soo baxda wax dhib iyo ay ku keentay ma aha shan xadiid buuna musanifku baabka ku sheegi doonaa baan idhi can caaishata waxaa laga wariyey caaisha isha radiallaahu allaha ka raali noqday canhaa xaggeeda anna faatimata faadumo faadumadii binta abi xubayshin ina abi xubaysh ahayd xubaysh weeye xabiish ma ah sa'alat way weydiisay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay su-aal weydiisay fa qaalat waxay tidhi innii aniga ustaxaadu waa lay dhabar furaayo dhabar furan baan qabaa falaa adfuru ma nadaafoobayo ma daahir noqonayo oo dhiigu iga go-i maayo mar walba dhiig baa iga socda afa adacu ma isaga tagaa asalaata tukashada ma isaga tagaa maadaama mar walba dhiigaga socdo qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa maya inna daaliki kaagaasi dhiiggaa kaa socdaayay cirqun waa xidid xidid furtay dhiig ka socda weeyaan dhiigga cadada maaha cirqun waa xidid walaakin dacii isaga tag asalaata tukashada qadra alayaami maalmihii qadarkooda allatii maalmahaasoo kunti aad ahayd taxiidiina mid caada hesha fiihaa maalmaha dhexdooda huma qtasilii mayro oo dhiiggii caadada ka mayro wa sallii tuko wa fii riwaayatin riwaayad kalaa waxaa ku dhex sugnayd walaysat ma ahaan bilxaydati xayd maaha waxa ku haya fa idaa goortii aqbalti ma idiin qora aqbaltimidu mise aqbalat aqbalat ay ku soo qaabisho ee eh, kugu timaado alxaydatu xaydku iyo dhiigga caadada fatrukii isaga tag asalaata salaada fiihaa maalmaha caadada dhexdooda fa idaa goortii dahaba uu tago qadruhaa xaydka qadarkiisii faqsilii iska mayr canki xaggaaga addama dhiigga iska mayr wasallii tuko xadiidkani waa xadiid weyn oo axkaam badan ka hadlaya axkaamtaa waxaa ka mida dhiigga haweenka ka yimaadaabaa wuxuu u qaybsamaa qaybo qaybi waa dhiigga caadadoo musanifku u baabaystay qaybina waa dhiig dhabar furan oo gabadhii ayadoon caado ku dhicin oo isan wuxuu caado ahayn baa laga yaabaa inuu dhabar furan inta ku yimaad dhiig iska socdo qaybina waa dhiigga umusha oo nifaaska loo yaqaano saddexdaa dhiig baa haweenta ka yimaada caadiya gabadhaani marka saxaabiyadda ah oo faaduma binti xubaysha ah dhabar furan baa ku dhacay dhiig baa iska socda waxayna ogaatay xukumka dhiigga xaydka inuu ahaan jiray gabadhu dhiigga caadadu hadduu ku dhaco salaad lagama rabo ma la fahma ma tukanayso hadday tukatana ka ansixi mayso wax salaada lagama rabo inta dhiigga caadada gabadhu ay qabto hadday tukatana maxaan idhi ka ansixi mayso waa kow salaad lagama rabo soonna lagama rabo way afuri hadday soontana soonka ansix maayo xataa laakiin markay hadhow dhiiggii ka go ka qubaysato salaaddii soo qalayn mayso soo celin mayso laakiin soonkii maalmaha ay ka afurtay way soo celinaysa walfama qodobkaa taasi marka waa taa gabadhani marka waxay taqaanay xugumka dhiigga ah inuu yahay gabadhu hadday xayd qabto inaan la salaadinoo la tukan laakiin mushkilada ku dhacdaa waxay tahay dhiiggiiba kala joogsi ma leh dhiigga xaydka marka bay jaahil ka noqota waxay kala garan la waxaa ka wadaa istixaadada dhiigga dhabar furanka istixaada loo yaqaana istixaada dhiigga caadadana xayd baa loo yaqaanaa marka dhiiggan ka socdo istixaadada ah ma wuxuu la axkaam noqonayaa dhiigga caadada oo salaad la tukan maayo oo la soomi maayo qoftu hadday reer leedahay ninkeedii ayadu isu tegi maayo ma sidaasa ah. mise waa ka duwan yahi wixii maadaamay garan weyday dhiiggiina uu socdo nabigay u timi waxay tidhi dhiiggaasaan qabaa dhabar furanka dhiig basakay socda falaa adhuru macanheedu waxa weye waa tahaaradii luqawigahaydoo macnaha dhiig iga kala goy maayo waa iska socda ee salaada ma isaga taga nebigu laabi maya ka tegi ma soo tukanaysa halkaa marka waxaad ogaatay dhiigga dhabar furanka loo yaqaano haweeneyda uu ku dhaco salaadda ma laga raba mise lagama rabo ya waa laga rabaa dhabar furan hadduu yahay dhabar fura laakiin dhiigga caadado caadiga aho toddobaada kib toddobaad toddoba beri soconaya ama shan beri soconaya ama ka yar ama maalmo ku darsanaya dhiiggaasi intay gabadho qabto caadad aho xaydka loo yaqaan salaad maya soon maya ninkeeda hadday reer leedahay iyadii adinkeedu isu tegi maayaan marka qaabkaasaa loola dhaqmaya wuxuu yidhi marka ka tegi mayse sababtu maxay wuxuu nebigu u sheegay inna daalika cirqun waa xidid xidid riximka agtiisa ku yaalla shaydaanka haweenka la dagaalamaya wuxuu samaynayaa xididkaas ayuu haraatiya fargan ku dhufanaya xididkaa markuu haraati ku dhufto ayaa laga yaabaa xididka afkiisii inuu furmo dhiig baa ka soconaya marka wuxuu rabaa gabadha dahaaradeedii iyo weysadeedii iyo waxeedii khalkhal inuu ku abuuro dhiiggaasaa marka ka soconaya waa xidid riximka agtiisa ku yaala xididkaasoo shaydaanku haraati uu ku dhufanayo ma aha kii marka dhabar furan dhiigga caadi caadiga ma aha maxaa la samaynayaa marka gabadhii dhabar furunku ku dhacay oo dhiiggaasu iska socdo hadday ahayd gabar horay dhiiggu ugu dhici jiray caadada ayadoo dhiiggeeda waqti hesha bishii maalmo gooniya ka heshaa way ka qubaysataa oo caadi haw dhiigga midabkiisay taqaanaa siduu u uray garanaysa dhiiggeeda ayadoo taqaana iyo waqtigu ku dhacay iyo tilmaamihiisiiba baa dhiiggan kala soo kordho dhabar furan baa ku dhacay maxay samaynaysaa waxay samaynaysaa dhiiggaa dhabar furanka markuu ku yimaado salaadeeday tukanaysa soonkana waa soomaysa iyadoo dhiiggu ka socdo danka ma hadday nin qabta iyadee ninkeeda waa is arki karaan wax mushkilaa male soo saddex qodob ma aha waxay samaynaysaa laakiin maalmihii dhiiggu ku dhici jiray bishiiba waxaa laga yaabaa bisha horteeda bisha dhexdeeda meel buu dhiiggu uga dhici jiray markay marayso maalmihii dhiiggu ku dhici jiray markay marayso bay salaaddii joojinaysa soon haddii lagu jiray soonka bay joojinaysa ninkeeda iyadu hadday kulmi jireen kulankii bay joojinaysaa maalmihii bay tirinaysaa marka masalan waxay leedahay maanta hadda waxay ahayd sabti soo ma aha tusaale ahaan bishuna maanta maaqay ahayd sagaal iyo labaatan soddon bay sagaal labatan ahad tusaale ahaan gabadha gabar bil walba dhiig wuxuu ku dhici jiray maanta oo kale oo sabti ah oo sagaal iyo labatan bishu tay ku dhici jira tusaale markaasu wuxuu ahaan jiray sabti axad isniin talaado arbaco khamiis jumcadana waa ka qubaysan jirtay ayadoo sidaasoo caadiya dhiiggeeda midabkiisa taqaana maalmuhu ku dhacayo bishiiba garanaysa baa waxaa ku yimid xanuunkan dhabar furankaa maxay samayn salaadeeday tukan soonkeeday soomin bishii waqtigu ku dhici jira maalinkuu ku dhici jira markay maraysaa maxay samaynaysaa salaaddii waa joojinaysa waxay iska soo qaadaysaa inay tahay gabarh caado qabta oo dhiigga xaydkaa qabta oo fasaxa ma la fahmo maalmihii markay u dhammaadaan caado ee heli jirtay way qubaysan maxay ka qubaysan dhiigga caadaday ka qubaysanaysaa ka socda caado ma aha waa dhabar fura ka qubaysan mayso kan kiibay aaminsantay eh, leanna labadii dhig waa isku dhex darmeen la kala garan lakiin maalmihii bay kala garanaysaa midabkii bay garanaysaa urkiisii bay garanaysaa waxaa aad u wanaagsan gabdhaha muslimaadka ah inay intaasba iska bartaan marka dhiigu ku dhacayaba dhiigu maal bishii intee kaaga dhaca maalmihee ku haya dhiiggaagu see u egyahay sidee waxo dhan waa inay barato faa'iday ka helaysaa waxaas kulli faa'iday ka helaysaa hadhow hadduu xanuunkaasi ku yimaado marka maalmihii dhiigu kugu dhici jiray salaadda iska daabiyo uma qtasilii wasallii kabacdina intaad qubaysatay maxay ka qubaysanaysaa xaydka tuka salaadaada bu nebigu sal lla waslam wuxuu labaadoo u sheegay dhiiggaasu inuusan ahayn dhiiggii xaydka iyo caadada caadadu markay ku soo qaabisho kugu timaado salaada isaga tag marka caadada qadarkeedii kaa tago qadarkeeda maxaa laga wada waa maalmihii aad heli jirtay dhiiggaa iska mayr dhiigee waa dhiigga caadada salaad kastana way u tukanaysaa way u weysaysanaysaa gabadha dhabar furanka qabta shanta salaadoodba gabadha dhabar furanka qabto istixaadada ahoo dhiiggaa iska socdo shanta salaadoodba way u weysaysanaysaa hadday qubaysataan dhib male lakiin qubayska xoogaa culays baa ku jira qubayska eh, xoogaa culays baa ku jira salaad walba waxyaalaha qubayska waajibiya oo qubayska keena waxaa ka mid ah horay qaybaan usoo marraya qayb hadda aan dultaaganahay waxaa ka mid ah ninka iyo reerkiisu hadday isu tagaan soo soo marin koow qofku hadday biyo ka yimaadaan intuu qarwo rag iyo dumarba ha noqdo waa labo soomaynaan soo marin hadday biyo ka yimaadaan ee hadday reerkii isu tagaan ama soo jeed biyuha uga yimaadeen ama hurdaha uga yimaadeen ee labadii xubnood oo taranka haday isgaaraan kulli qubays baa ku waajibaya waxaa la mid ah haddii dhiigga caadadu uu yimaado gabadhii waxaa la mid ah dhiigga waxaa weeyaan umusha faaska waa laba soo maa waxaa ka mid a ah qubaysyada qofku hadduu qof mayda dhaqo qof mayda qofkii dhaqa waxaa wanaagsan inuu asna iska qubaysto waajibka uma ah lakiin waa sunno waxaa ka mid ah qofkii soo islaamay qofkii soo islaamay inuu waxa weeyaan asaguna qubaysto qofka meydkaa laftirkiisa in la dhaqaa waajib ah markuu dhintaa innaga waxaan ugu waajibaya meydkaa inaan dhaqno marka meydkii hadduu dhintay waa waajib in la dhaqo qofkii dhaqayna inuu mayrtaa iska fiican inuu mayrtaa iska fiican waajib kuma aha dhiigga caadada gabadha hadduu ka go waa waajib inay ka mayrato dhiiggii umusha hadduu ka goo waa waajib inay ka mayrato ninku reerkiisa hadday isu tagaan labadiiba waa waajib inay ka mayrtaan haddii waxa weeyaan ama biyo ha yimaadeen ama aysan imaan haddii qofku uu qarwo sidaa biyo ku yimaadaan waa waajib inuu ka mayrta rag iyo dumarba kuu doonay ha noqde waysida noocaasa badankooda waa waajib ayib dhiigga istixaadada iyo dhabar furanku waa najaas wuxuu la yahay dhiigga caadado kale waa najaas ayib kan umushuna waa la xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa gabadha mustaxaadada ah mustaxaadadu waa gabadha xanuunka dhabar furanka qabta dhabar furankan waxaa ula jeednaa dhiig baa iska socda gabadhaasi way tukanaysaa ayib way tukanaysaa laakiin maalmihii dhiigga caadadu uu ku dhici jiray markay marayso maalmaha salaada way joojinaysa wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey gabdhaha muslimaadka ahi wixii axkaam iyo xugum sharcigu ay garan waayaan culummada iyo aqoon-yahanka inay weydiin karaan aysan kala xishoon gabadhaani waa gabar inay gabari nin kala hadasho oo weydiiso masaa'il noocaasoo kaleeto ah ku saabsan farjigeeda iyo dhiig ka socdaa way adagta laakiin nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam dee basharkao dhan shakhsiyad loo soo diro aad u qiimo badan bu aha sal alla alay wasalam sidaa awgeed bay weydiinaysaa waa lay dhabar furay dhiig baa iga socdaa salaada ma ka tagaa marka gabadhu intay aqoondarri ilaahay ku caabudi lahayd oo cibaadadeeda ka khaldami lahayd oo cadaab geli lahayd culummada iyo sheekha iyo hawsoo weydiiso waxay garan weydo masaa'il oo ku dhah hadday garan ka xishoonayso si gooni ha u weydiiso meelaha babliga ay kaga baqayso dadku ku badan yihiin hadday xataa taa kasii xushoonayso cid bay usoo dhiiban kartaa waraaq bay soo qori kartaa waxyaalo badan baa fudud waxyaalo badan baa fudud marka inay culimmada wax weydiiyaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey dumarka codkoodu sawtka dumarka kasoo baxa inuusan cawro ahayn sababtu waxa weeye gabadhaani nebiga u timida su-aal bay weydiisa sooma ujeedaan hadduu codkeedu cawro noqon lahaa cawradada qarsaa la odhan lahaa oo cawradaada qar waa maxay aamusa hadlen baa la odhan marka codka haweenku cawro ma aha waa caadi way kula hadli kartaa anna waad la hadli kartaa qof dumar keliya waxaa la fiirinayaa waxa laga wada hadlayaay wax fiican ma yihiinoo dadka iyo bulshada iyo ayagaba anfacaya mise waa waxun waxun hadday yihiin dee waxun laba ninba hadday ka hadlaan soo xumaan ma ah wax rag rag iyo dumar wada hadlay gooni laba nin hadday xumaan ku hadlaan waa xumaan laba haween hadday xumaan ku hadlaan waa xumaan rag iyo haween hadday xumaan isweydaarsadaan waa xumaan marka haweenka iyo raggu haddii wax wanaagsan oo sharciya lagu wada hadlayo codkoodu xaaraan ma ah cawrana ma ah codkoodu waa cod caadi ah dayib taana xadiidku wuu inoo faa'iideynaya dhiigga noocaasoo kaleeta ah oo haweeneyda ka socda haddii maalan balhash masaladaa u fiiriya gabadhii dhabar furan baa ka socda dhiig baa ka socda way weysaysatay markay weysaysatay salaaddii gashay intay salaadii gashaa dhiig yimi maxay samaynaysaa waa wadanaysaa salaadeeda wax ka burwayo male salaadeed waa u caadi sababtaa dhiiggan waa dhawarfura waa iska socdaa maba joogsanayaba keliya way dadaalin meeshay dhaqaysaa hadday xataa suuf wax ku goyn karto way kugo laakiin hadduu yimaado dhiiggii u joojin mayso way tukan haddii kale shaydaanku uu kuwaswaasina wuxuu ku waxba kuma hirgelin dayib caadada iyo dhaqanka dadku ay leeyihiin in loo noqdana mararka qaarkood xadiidku waana tusi see inoo tusin gabadhaa nebigu masalada u celiya fiiriya wuxuu ku yidhi daci salaata qadra alayaami allatii kunti taxiidiina fiiha maalmihii caadada aad heli jirtay markaad maraysid isaga tag salaada nabigu markaa hawsha muxuu celiyey ayada dhaqankeeda iyo maalmaha caadada heli jirtay oo ka tegi jirtay salaada ayadaa loo daayay marka hawshaas uma jeedaan marka wixii caado ahoo noocaasoo kaleeta ahoo qofka asaga looga maarmayn asagaa loo celiya maalmihii dhiigga aad kugu dhici jiray baad salaada ka tegaysa dhiiggaaga tilmaamihiisaad fiirin qaabkuuyahaad fiirin sinjiidhiisaad fiirin qaabkaaso dham waxaaso dhan waa in la iska garta axkaam sharciya ku xirmaysa axkaam sharciya ayaa ku xirmaysa ayib can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha ana faatimata faadumo faadumadii binta abi xubayshin ina xubaysh ahayd sa'alat way weydiisay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama faqaalat waxay tidhi innii aniga ustaxaadu waa lay dhabar furaa dhiiggiibaa wuxuu daa'imayaa inuu gabadha ka soo baxo maalmihii xaydka ka gadaal oo la yaqaanay wuu iska socdaaba dhabar furan baa loo yaqaanaa falaa adhuru ma daahiroobayo ma daahiroobaya waa fasira waxaa laga wadaa dhiiggu iga joogsan maayo wuu iska kay socdaa afa adacu ma isaga tagaa asalaata salaada maxay sidaa u leedahay waxay ogeyd xugumka dhiigga caadadu inuu yahay salaada in laga tago waxay jaahil ka noqotay istixaadadu ma la mida ah, mise la mid ma aha salaadda ma isaga tagaabit qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya inna daaliki kaagaas kee waxaa ku haya cirqun waa xidid furtay dhiig ka socda dhiiggii caadada ma aha walaakin dacii isaga tag asalaata tukashada qadara alayaami maalmihii qadarkoodiiyo jaango-naantooda allatii maalmahaasoo kuntii aad ahayd taxiidiina kuwa caad mid caado hesha fiihaa dhexdeeda humma iqtasilii qubayso oo dhiiggii caadada ka mayro wasallii tuko wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku dhex sugnayd walaysat ma ahaan bilxaydati caada ma aha dhiiggaasu dhiiggaa ku hayo mar walba iska socda iska socda caada ma aha fa idaa goortii aqbalat ay kugu timaado alxaydatu xaydkii oo kusoo qaabilo xaydkaagu kugu yimaado waqti waad heli jirtay fatrukii isaga tag asalaata salaada fiihaa xaydkaa dhexdiisa oo sebay ku garanaysaa xaydkii maalmihii bay garanaysaa sifadiisi iyo tilmaantiisi dhiiggu qaabku dhiigga xaydka iyo dhiigga caadadu isuma e ka mid ab ah ahaan urkana waa ku kala duwan yihiin marka haweenku marka noocaan oo kaleeta waa la qaybiyaa haweenay muctaado ahaan jirtay oo caado soo heli jirtay oo wixii garanaysa iyo mid hadda uu ku bilowday iyo mid wareertay iyo wixii o dhan waa u qaybsamaan laakiin kitaabkan ma rabna inaan wax walba ku sheegno waa iska mukhtasar maadaamaynu bilownahayna waa iska waa iska tartiib soconayna ayib fa idaa goortii dahaba uu tago qadruhaa dhiiggaas caadada qadarkeedii faqsilii iska mayr canki xaggaaga addama dhiigoo wasalli tuko dhiigga caadada markaas ayadaa iska mayr oo tuko ayib dhiigga umushuna waa la oo nifaaska waa la haleeshiinaya can caaishata waxaa laga wariyay radi allahu canha anna umma xabiibata umu xabiibo ustuxiidat waa la dhabar furay sabca siniina toddoba sano bal u fiirsa gabadhaan toddoba sanaa dhiig ka socdaa toddoba sano iska socdaa dhiigku fa sa'alat way weydiisay rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama can daalika arrinkaas nabi allow ciladaasaa ay haysatay tir dhiiggiga kala goy mahayo fa amara wuxuu faray haa ayada an taqhtasila inay mayrato qaalat waxay tidhi caa-isho fa kaanat umu xabiiba waxay ahayd taqhtasilu mid u mayrata likulli salaatin salaad kasta way u mayran jirtay jamaacada culummada muslimiinta badankooda waxay wariyaan axmed maahane xadiidka gabadha istixaadada ahi inuu yahay umu xabiiba binti jaxshi dhowr dariiq buuna ku yimi nebigu wuxuu faray sala allahu calayhi wasalama salaad kasta inay u weysaysato muslim laakiin wuxuu sheegay oo caddeeyey nebigu inuusa farin sala allahu calayhi wasalama inay ayadu salaad kasta u qubaysato laakiin ay ahayd waxay ayadu iska samaysay oo dadaal ah macnaheedu waa maxay gabadhaani toddoba sano ayaa dhiiggaasu ka socdaa nebiga markay weydiisay nebigu wuxuu u sheegay inay mayrato sida raajixa oo culimmadu u badan yihiin waxaa weeye gabadha dhabar furanka qabtaa salaad kasta inay u qubaysataa waajibkuma ah waxa waajibkaa waa maxay laakiin inay salaad kasta u weysaysato waxaa la mid ah gabadha dhabar furanka qabta qofkaan kaadida ceshan karin dadba iska la yaba inay xanuunsan yihiin oo kaadida is ceshan karin waxaa laga yaabaa qofka aan saxaradu ceshan karin dadka qaar baa xanuunsan xanuuno khatara qaba laga yaaba kaadida inu isceshan karin ilaahay xanuunada hanaga caafiyo hanaga ilaaliyo waxaan garanayaa rabadaanka haddeerna soo dhaafay nin dhallinyaro ah oo caafimaadkiisa gaas buu qabaa aad u xun marka gaaskaa u qabaa wuxuu sababayaaba mar allaala markuu qabto caagad biyaha iska wataa caanaha yarkaa bruxel la yirahdo iska gadanahaya gaaskaa markuu qabto hadduusan wax isla gaarin wuu kogayaaba wax suuxdin camala qabanaysa ninkaa muxuu samaynayaa marka biyo iyo caanu iska wataa biyo caanu iska wata mar allaala marku wax dareema caanaha iska banaya maba soomi karaba maba soomi karaba marka waxaa dhici karta qofkii inuu xanuunsan yahay saxradii ma ceshan karo kaadidii ma ceshan karo gabadhii oo kaleeto dhabar furankaa ku dhacay intaba waa isku axkaam muxuu samayn salaad kasta markuu gaaro waa u weysaysanaya kaadidiiyo iska socotuu tukan saxradiiyo iska socotuu tukan sababtu wax kale ma samayn karo inaad salaadii ka tegtid iyo inaad inta u weysaysato ayadoo kaa socoto tukatid labadaasaad u door leedaha weysayso tuko ma la fahma intaad socotay baafkaadiyo hadday kaa timaado iyo baaldi kaadiya salaadaadi waa kuu jirta dhiig hadduu kaa yimaada daankaa ma lihi salaadaadi waa kuu ansax wax waswaasayay iskugu reebayn hawshaas ayib taasuna waa masalo marka qaybtaan ah rasuulku wuxuu faray salaad kasta inay u qubaysato sida saxdaa waxa weeye rasuulku wuxuu faray salaad kasta inay u weysaysato laakiin ayadaa maxay samayn jirtay dadaal ah salaad kasta inay u qubaysato laakiin maxaa laga rabaa salaad kasta inay u weysaysataa ayadaa laga rabaa salaad kasta inay u weysaysataa laga rabaa marka gabdhihii muslimaadka wa kuwaasoo saasay rasuulka su-aasha u weydiinayaan can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha anna uma xabiibata uma xabiiba ustuxiidat maxaan ku macneeyey waa la dhabar furay dhabar furan dhiiggii baa iska socda sabca siniina macnaheedu ma aha ogaada gabadha hadduu dhabar furan ku dhaco dhiig iska socdo inuu ilaahay nacay ma aha haddaan dhabar furan ku dhicina inuu ilaahay jecel yahay ma aha macnaheedu waxa weeye waa la imtixaamaa dadka qofka hadduusan kaadida ceshan karin oo xanuunsan yahay macnaheedu maaha inuu ilaahay nacay waxaa laga yaabaaba ilaahay dembiga inuu kuga dhaafaba marka xanuunka qofka muuminkaa ku dhaca dembigaa looga dhaafa hadhow hadduu buskoodo wuxuu buskoonayaa asagoo xanuunkiina ka buskooday dembigiina laga dhaafay hadduu u dhinta xanuunka uu xanuunsan yahna wuxuu dhimanayaa asagoo dembigii laga dhaafo aan dembi lahayn mala fahmi xanuunka kugu dhaca marka ha dhibsani ku sabar toddoba sana gabadha ka socdaa nebi maxamed bay la joogtaa waa mu'minad kulligeenoo la isku dara waa inaga fiicanta lakiin waa la imtixaamaya ajar iyo abaal bay kasii helaysaa dheeraad ah marka hadduu kugu dhaco xanuunkaasi waxba ha argagixin ha isu nicin waxa noloshaada wado salaadaada tuko maalmihii dhiigu kugu dhici jireen salaada iska joojiya soonka iyo ayib fa way weydiisay rasuulalahi rasuulka alla sala allahu alayhi wasalam can dalika arrinkaas arrinkee arrinkan xukunkiisa weydiisay maxaan ka sameeyaa fa amarahaa wuxuu faray an takhtasila inay weysaysato salaad kasta ha qubaysku waa istixbaab qubaysku waa sunno in salaad kasta loo qubaysto gabadha dhabar furanka qabta laakiin maxaa waajiba weysada qaalat waxay tidhi caaishu qaaladan caaisha iskale fa kaanat umu xabiiba waxay ahayd taqtasilu mid u mayrata likulli salaatin salaad kasta way u mayran jirtay can caaishata waxaa laga wariyey soo uma jeedaan saddexda xadiid kan iyo labadii ka horraysaba yaa warinaya saxaabiga caa-isha radiallaahu allaha ka raali noqday canhaa xaggeeda qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid mayrata oo qubaysata ana aniga iyo wa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama min inaa-in weel waaxidin ee keli ah kilaanaa labadeennuba xaala aan junubun janaabo qabno labada iyaduba annagoo janaabo qabna ayaan hal weela ka mayran jira wa kaana wuxuu ahaa ya'murunii mid i amra fa adtaziru waan hoos guntan jirayoo maraan hoos ka xidhan jiray fa yubaashirunii wuu ila baashiri jiray wal xaal ana aniguna xaa'idun aan ahay mid caado qabta wa kaana wuxuu ahaa yukhriju mid ii soo bixiya ra'sahu madaxiisa ilaya xaggayga wa huwa asagoo muctakifun ku negi oo ku ictikaafsan masaajidka fa aqsilu waan u mayri jiray hu nebiga madaxa ayaan u mayri jiray fa aqsilu nebigaan u mayri jiray hu madaxa wal xal ana aniguna xaa'idun aan ahay mid caado qabta xadiidkani masaa'il dhowruu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa kow caa-isha iyo nebigu waa waa isqabeen markay janaabada ka mayranayaan marka waxay leedahay hal weel baana ku qubaysan jira so asagoo kalema inaan soo marin hal weel baa dhex yaalla biyaha laga dardarsanayaa khalaas mararka qaarkood xataa waxaa dhici jirtay inay ayagoo qubaysanahaya way la kaftantay ohan jiraa biyaha iga boobin ha iga boobin ay yidhaahdaan waa caadi waa laba qof oo isqabtay ilahay baa isu xalaaleeyey way is arki karaan taabashadu xaaraamka ma aha marka meeshaasay ku qubaysanayaan weliba annagoo janaabo qabnay tiri janaabada maxay ka turjumaysaa wax riye iyo qarow ku timid ma aha waa xiriir dhex maray ambiyada ilahay inta qarwaan sidaa janaaba kagama timaadaba ilahay baa ka ilaaliya dadka kale qusaysa hawshaasi qodobkaasi waa qodob marka inuu ninku xaaskiisa arko ama iyadu ay aragto ama hal weela ay ka wada weyse qaadan karaan wa waa okay wey arrinkaas wax dhiba ma leh masalada labaad oo caaisha ay tilmaantay waxaa weeye gabadhu markay caadada qabto oo la qabo waxaa jiray nebiga markii lasoo soo dirayay laba dhaqan oo jirtay iyo dhaqan shareecadu ay la timid oo saddexaad gabadha dhiiggu markuu ku dhaca caadada haddii la qabo yuhuuddu waxay sameeyeen gabadha dhiigga caadada qabta sida eygoo kale ula dhaqmaa wax lama cunaan ma taabtaan lama seexdaan way iska ilaaliyaan xataa meeshii ay taabatoo waa iska ilaalinahayaan yuhuuddu waa saas bahal camal bay ka dhigaan gabadhii najaasti bay ula dhaqaan kulligeed weelka dhaqda iyo waxaas waxba kuma cunaan yahuuddu marka waa saas kiristaankuna maxay sameeyaan gabadhiyo dhiig qabta oo xubintii taranka dhiig ka socdo ayay u galmoonayaan oo reeraysanayaan shareecadii islaamka markay timid labadaas meelood oo cagsiga isku ah ayay dhexdooda istaagto waa maxay gabadhu markay caadada qabto dhiigga caadadu ku dhaco ama dhabar furan ha ku dhaco ama wax dhiig caada ha noqoto ama dhiig waxa weeyaan umusha ha noqoto waa caadi oo raggay la midta waa daahir meesha un dhiigu ka socda bes unbaa najaasa inteeda kale waa caadi waxbay kuu dhaqaysaa waxbay kula cunaysaa way ku taaban kartaa adugu dadkii isqaban ka hadlay ama maxramka isu haya ma ogtahay way kula seexan kartaa waxbay wax mushkila mal waa gabar daahir oo jidkeena u daahiriya meesha adigaba adiga hadday gacantaas kaadi kaa gaarto kulligaaba najaas baad noqonaysa meeshii uu najaasta unbaa najaasa soo maa khalaas marka qofkii gacantan kaa taabta ama garabkan kaa taabta isna ma najaasoobaya caadi buu kuleeyahay gacantan waxaad ku dhaqday caadi weeyaan marka shareecada islaamku gabadhi waxay tihi daahir baa tahay bal nabigeenu wuxuu samayn jiray caaisha ayadoo dhiigga caadada qabta ayuu weelka wuxuu odhanayaa meel caanaha ka cabo kaleeto ama cabitaanka waxbay ka cabisay meeshay ka cabtay laftirkeeda ayuu asna afka saaraya ka cabaya intaa wuxuu ilaalinayaa dhaqanka gaaladu aqoon jireen oo qofta waxa weeyaan dhiigga qabta in la fangaro la cayriye ah ayuu meesha ka saaraya waxay samey hilib baa la keeno kaasuu leeyahay cun adigu bilow way bilaabi meeshay ka ruday hilibko ka goosatay oo dhareerkeedu ku yaalo asna inta ka goosanahay intaa muxuu tilmaamayaa waa wuxuu tilmaamay soo dhaweyn uu soo dhawo qoftaa waa xanuunsan dhiig baa ka socda hormoonkeeda isbedelay marka uu soo dhaweynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhaqan wanaagsan uu lahaa nebigu waxay leedahay marka waxa laakiin xaraama sidii yuhuuddii oo kaleeto gabar dhiig qabta ninkeedu uma galmoon karo ma la fahma qodobka ma reeraysan karo labaa mar kale jirta ninkuu reerkiisa ilaahay u xalaaleeyey inuu jirkeeda taabto inuu la mubaasharoodo meelaha jirkeeda ka mid a ah, waa u xalaal markay dhiigka qabto intii kale jirka waa u xalaal laakiin booskaas dhiigu ka socdo ayaa ka xaaraam ah bas waxay leedahay marka nebigu markuu dan iga leeyahay reerkiisii baan ahay oo xaaskiisii baan ahay wuxuu samaynayaa mara hoos gashuu leeyahay marka kastuumo iyo wax la mid iyo waxbay hoos ku xihanaysaa markuu hoos ku xirto fa yubaashirunii wuu itaataaban jira markaas waana xaa-idun taabashadii markaa xaaraamka maaha reerkaaga inaad taabatid inay ayadoo ku taabato waxa weeyaan intaa un dhiigu ka socda keliya kaa xaram intii kale jirkeedii waa kuu xalaal waxaa saddexaad oo ay tilmaantay caaisha oo cajiib ah nebigoo masaajidka ku jira oo ictikaafsan masaajidku ku jira uu ictikaafsan yahay baa wuxuu u baahanayaa madaxa in laga mayro guriga caaishana masaajidku ku dhegan yahay muxuu samaynayaa daaqadda masaajidku madaxa ka dhiibanaya gurigeediina intuu ku dhegan yahay ayana dhiig bay qabtaa masaajidka ma soo geli karto maxay samayn bartaa uu nebigu madaxa ka soo ritay ayay madaxii uga hagaajinaysaa uga dhaqaysaa uga shalaynaysaa taa laba qodobba waa ka faa'idaysana gabadha muslimadda ah ninkeeda daryeelkiisa inay u shanlayso hadduu u baahda madaxa inay u mayrto oo kaleeto u mayrto waa gobannimada iyo waxaa qur-aanka ilahi wuxuu ku sheegay wacaashiruuhum bilmacruuf wacaashiruuhuna bilmacruuf haweenka wanaag kula dhaqma wanaag baa ragga laga rabaa gabdhahana waxaa laga rabaa raggoodii wanaag inay kula dhaqmaan cidiyo laga jara iyo shanlayn loo shanleeya iyo madax loo mayra iyo waxay tahay waa dhaqan wanaagay ka mid tahay waxay kutusina laba qof oo isjecel isku fiican inay yihiin madaxuun halkaa ka riday ayana meeshaas uga dhaqaysaa masaajidka ma soo geli karta xaa'idadu kow qofkii ictikaafsanaa xubnihiisa qayb ka mid a ah masaajidka hadduu ka saarana ictikaafka ka buri maayo ictikaafka ka buri maayo marka nebigan u mayri jiray bay tiri oo madaxa u mayri jiray asagoo masaajidka ku jira marka taasuna way bannaan tahay waa arrin inoo bannaano ilahay inoo xalaaleeye wey arrin inoo xalaala waayo ayib xadiidku marka qodobadaas ina tusinaya kuntu waxaan ahaabay tiri aqtasilu su-aalaha saddexdaaba meesha yaalla janaabaan ka mayran jirna aniga nebigu kow nebigu waa ila mubaasharoon jiro waa ila fara ka ciyaari jiray labo nebigu madaxuu inta soo saara masaajidkan u mayri jiray anuu dhiig qaba maxaa intaasoo noogu sheegaysaa waa arrin bareefadaho ayadiya nebiga ka dhexeeya axkaam sharciga aan oga xidhan oo maxay tahay hadday tiri aniga nebigu hal weel baan ka qubaysan jirnay eh, innagana waa inoo banaanta ma la fahmo ninka iyo xaaskiisii hal weel inay ka qubaystaan hadday tiri anoo dhiig qabaa nebigu intuu yidhahdo maro hoos ka xiro buu meeshii dhiigga lahayna iska ilaalinayaa intii kaleetana aan waxa weeyaan wax ka samayn karnaana dadka kalena waa u bannaanta waa midda saddexaad hadday tiri masaajidkiioo daris la aha masaajidku nebigu ku ictikaafsan yahay waa ictikaafi karaa inaguna gabadhii dhiigga qabtayna ma ictikaafi karto qofkii ictikaafsanaa xubnihiisa qayb ka mida banaanka hadduu u saaro oo lug baad masaajid kala baxday madaxaad kala baxday ictikaafka kaga buri maayo gabadhii xaa'idada ahayd nebigay madaxa u dhaqaysaa madaxii markii la dhaqayso biyo lagu dhaqi maayo maayaan marka ma najaas ba may najaas ba gabadh gacmuhuda waa daahir dhareerkeedu waa daahir ilmahii nuujinaysa caanihii waa daahir kulli makaankan u dhigu ka socda bes shareecadana marka waxay kutusinaysaa gabdhaha say xuquuqdooda u ilaalisay yuhuudna maxaan idhi marka maalinkii dhiig ku dhacay waxay ka qaadayn ey camal waa mclahi ku tarxiilaya waxa weya ku fungarayaan kiristaanna wax walba waa iska walaaqdaa gabadhi oo dhiig qabta qofku hadduu u galmoodo xanuuno iyo gale iyo balaayo dhan baa laga qaadaa ekfashino marka lama ogola markaas ekfashi wa kaana wuxuu ahaa ya'murunii mid ifara fa attaziru waan hoos guntan jiray mara hoosta isaga xir buu ohan jiray fa yubaashirunii wuu ila mubaasharoon jiro wuu ila faraka ciyaari jiray walxaal ana aniguna xaa'idun aan ahay mid dhiig qabta oo caado qabta wa kaana wuxuu ahaa yukhriju ya-da waa la godayaa mid soo bixiya ra'sahu madaxiisa ilaya xaggayga xaggeedee masaajidka bannaankiisay joogtaa gurigeeda joogtaa wa huwa muctakifun asagoo masaajidka ku ictikaafsan fa aqsilu waan mayri jiray ictikaafka waa nagaanshaha masaajidka ku dhex nagan yahay huwa asaguna muctakifun masaajidka ku dhex yahay fa aqsilu waan u mayri jiray madaxa hu nebiga sal lla lay slam walxal ana aniguna xaa'idun aan ahay mid dhiig qabta ayib can caa waxaa laga wariyay radiallaahu canha qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama yattaki'u mid ku jiifsada oo ku dangeegsada fii xijrii dhabtayda fa yaqra-u wuu akhrin jiray alqur'aana qur'aanka walxaal ana anuguna xaa'idun aan ahay mid ii qabta nusakda qayb baa waxay qoraan inay soo kala hormariyaanoo yattaki'u fii xijrii wa ana xaa'idun anoo dhiig qaba saas soo hormarinaya fa yaqra'u lqur'aan qur akrinaya gadaal bay marinayaan saasaa idiin qoran aniga kuwan kaluu iisoo hormariyay wuxuu leeyahay yattaki'u fii xijrii dhabtayduu ku jiifsan jire fa yaqra'u lqur'aana qur-aankuu akrin jiray wa ana xaa'idu saasuu ii qoraya idinkana maxaa idiin qoran yattaki'u fii xijrii wa ana xaaidu anuu caado qaba fa yaqra'u lqur'aana quraanku aankuu akrin jiray soo ma jeedaan dayib xadiidkani dhowr masaluu inoo faa'iideynaya masalada koowaad aan ka faa'iidaysanaynaa waxaa weeye cilmiga dadka in la gaarsiiyo caa-isha u fiirso inta masalada xadiidkaa ah inoogu sheegtay waxay inoo sheegtay kow nabiyullaahi maxamed caa-isho dhabteeda inuu ku jiifsan jiray caa-ishai maxay isu yihiin waa xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam soo saas maaha caa-isha nebigaa qaba waa xaaskii nebiga marka dhabteedu ku jiifsanaya madaxa saaranaya xaaskaaga hadday dhabtaada ku seexato ama adigu teeda aad ku seexatid waa wax xalaal oo bannaan kow masalada labaad waxay inoo sheegtay markaa nebigu uu dhabteeda ku seexanayo inay caado qabtay oo dhiigga caadada ay qabtay soo laba maaha masalada saddexaad oo inoo sheegtay waxa weeye meeshaas asagoo ku jiifa ayuu bartaa qur-aan ku aqrin jiray macanaa halkaas asagoo jiifu qur-aan aqrin jiray maaqa maslo wey saddex wey saddexduba marka way bannaan yihiin xaaskaaga dhabteeda haddaad ku seexatay ama dhiig ha qabto ama qabin kow waxay weliba ka mid tahay eh, maxabadii iyo kalgacalkii iyo weheshigii bay ka mid tahay inaadan iskala weyneen aadan ka faanayn bay ku tusinaysaa ayaduna ninkeeda hadday ku jiefsato waa la mid waa midda labaade ee eh, nebigu qur-aanku akhriyay qur-aankaa nebigu uu akhriyey nabiyullaahi maxamed sal alla alay wasalam bay culimmadu waxay u daliishadaan meesha uu ku akhriyey gabar dhiig qabta oo xubinteedii taranka iyo farjigeeda dhiig ka socdo dhabteeduu nebigu qur-aanku akhriyay meelaha marka najaasta ah agteeda adoo maraya inaad adkaar akhrin kartid oo qur-aan ku akhrin kartid meeshaas meel qashuqubaad maraysaa meel najaasitaalaad maraysaa meeshaa qur-aan waad ku akhrin karta sababto ah nebigu meeshaan uu ku jiifo meeshaa laftirkeeda hoosteeda dhiig baa ka socda dhiiggii xaydkana waxaan soo marray najaas inuu yahay soo maa qur-aanka nebiga halkaasu ku ahriyay sal alay wasalam halkaa ayuu ku ahriyay culummada qayb ka mid ah waxay leeyihiin gabadha xaa'idada ah qur-aanka ma akhrin karto dhiigga caadada qabta sababtu waxa weeye maxaa keenay caaisha inay sidaa tidhaahdo dhabtayduu qur'aan ku akrin jiray inay tahaado waxay ku tusinaysaa inaysan ayadu qur-aan akhriyaynin marka gabadh dhiigga qabta maalmahay dhiigga caadada qabto qur-aanka ma akrin karto culummada qayb baa qabta waana say u badan yihiinba culummada muslimiintuba culummada muslimiintu say u badan yihiin wey kaana rasuulullaahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yataki-u mid ku dangiigsadoo ku jiifsada fii xijrii dhabtayda fa wa ana xaa'idun anoo caado qaba fa yaqra'u wuu akhrin jiray alqur'aana qur-aanku akhrin jiray xadiidka ugu dambeeya casharkeenna can mucaadata gabadha mucaada la yihahda waxaa lagu yri waa gabar magaceed nin ma aha waa gabar reer basra ah oo taabiciyad ah oo culummo ah gabar culumaha sheekhaday ahayd ardadii caaishana weeye caaishaa sheekhu ah waa gabar gabar sheekhu ah gabdhuhu waa inay wax kala bartaan oo weliba masaa'ilka xaydka iyo caadada iyo dhabar furanka iyo umusha iyo ku saabsan axkaamta dumarka qusaysa waxa fiican gabadhu si fiican intay u barato gabdhaha inay ka kaafiso inay rag wax weydiiyaan oy tirahda anaa masaa'ilkaa idin baray gabadhii dhabar furan qabta gabadhii caado ku dhacdo gabadhii kala garan weyda anaa idin sheegaya imaada lakiin inta ka horraysa waa inay barato si fiican u barato can mucaadata gabadha mucaada la yiraha waxaa laga wariyay qaalat waxay tidhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata ishata caa-isha ayaan weydiiyey tii allahu canha fa qultu waxaan idhi bay tidhi maa baalul xaa'idi gabadha caadada qabta xaalkeedu muxuu yahay taqdii ay u soo celinaysaa u soo qallaynaysaa asowma soomka walaa taqdii aysan u soo qadaynayn asalaata salaada soo labaduba saas maa gabadha iyadoo sooman haddii dhiigga caadada ku dhaco soonku waa ka buraya soonkii maalinka dhaafana maxay samayn way soo celin laakiin salaada ma soo celinayso toddoba beri toban beri hadduu dhiigga caadada ka socdo oo ay tobankaa beri ma tukanayso hadhow markay ka qubaysa xabad ma soo celinayso marka waxay weydiisay maxay ku dhacday sabab maxay markay salaadii ka tagtayna salaadda u soo celinayn soonkii maalmaha caadada ay qabtay ka tegayna loo soo celinaya fa qaalat caaishatu caaisha waxay ku tidhi axaruuriyatun takfiir miyaa tahay bi anti adug xaruuriyada waxa loo yidhi waa saxaabada nebiga gaalaysiin jireen saxaabada nebiga gaalay bay ohan jireenba niman khariban bay ahaayeen xaruuriyiintu waa niman takfiir oo dadka gaalaysiiya saxaabada nebiga la dagaalameen waqtigii saxaabadana waa jireen cali bnu abi aalib bay la dagaalameen marka niman saxaabada gaalaysiiyo itixaanay ahaayeen axaadiista rasuulkan aan ogolaynba badankoodu fa waxaan idhi bay tihi lastu ma ihi bixaruuriyatin anigu xaruuriyad ma ahi khawaarijyad takfiira ma ahi walaakinii anugu as'alu su-aal baan ku weydiiyey tiri su-aal baan ku weydiiye su'aal aan u baahnaya inaan caddaysa oon ku weydiiyey fa qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa dhiigga caadadu kaana wuxuu ahaa yusiibunaa miduu nagu dhaco daalika arrinkaas kee waa caadada dhiigga xayd waa nugu dhici jiray fa nu'maru waxaa nala fari jiray biqadaa'i sowmi soonka soo celintiisa kow walaa nu'maru nalama fari jirin biqadaa'i salaati salaadda soo celinteeda intaa ma la fahma xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey hadal saxaabigu hadduu yidhaahdo kunnaa waxaan ahay nu'maru kuwa la faro hadalkaas wuxuu noqonayaa hadal nebi sababtoa ah saxaabada ayaa wax fari jiro amar siin jira la joogeen nebiga calayhi isalaatu wasalaam caaisha marka markay leedahay kunnaa nu'maru waxaana la amri jiray macnaheedu waxa weye nebigaana fari jiray sal ly slam waa midda labaadoo xadiidku ina tusinayee cilmiga in culummada iyo dadka aqoon-yahanka ahaa wax kugu dhaama wax la weydiisto oo aan laga qajilin ayana xadiidku waa inoo faa'iideynaya gabadhan caaisha maxay weydiisay maa baalul xaa'idi taqdi sawma walaa taqdi salaa maxay gabadha caadada qabtaa maalmahay caadada qabtay salaadii dhaaftay u soo celin laadaha soonkii dhaaftay inay u soo celisaa waa su-aal cilmi ah marka ciddii aqoon kugu dhaanta wixii aad garan weydi weydi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka aqoon-yahanka wax weydiiya haddiidaan garanayn hadda waad isbitaalada ee dhakhaatiirta markaan tagayno halkaana laga haya waa qufaca hayaa wareera wareerahaya asagaad rabtaa inuu wax kuu sheego soo saas maa maa adigu iska garata xanuunka ku haya asagaa kugu dhaama asagaad weydiinaysaa mar haddaa asaga weydiinaysa wixii diinta kugu dhaamana iyaga weydii masaladan maxaa laga wadaa waa garan waaye ii faa'iide xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa qofka su-aasha la weydiiye culummada ah ardaygaa su-aasha weydiiya hadduu wax ka dhadhansado armuu qof qariban yahay ama fikrad khaldan qabaa inuu weydiin karo aisha isha waxaa is tidhi gabadhan waatan soonkii iyo salaadii iyo wax isku dhex wadee qolyihii khawaarijta ahaayoo saxaabadaba gaalo ka aaminsanaayo caaisha laftirkeeda xataa gaalo ka aaminsanaa armay qolyahaa tahay naama xaruuriyad baa waa maxay waa meel magaceed qolyaha khawaarijta ee takfiirku ay ka soo baxeen markaasay gabadhii waxay tiri way iscadaysay waxay tiri anugu maahi hooyaday baa tahay ardayad baan ku ahay gabarh muslimadaan ahay laakiin cillada inaan fahmaan rabaabay tiri xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa ilaahay sharcigiisa iyo rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam hadday wax ina faraan oo la yidhaahdo waxaas la imaada waxaa waajib inugu ah wix inaan samayno ama aan fahanna ciladii ama yeynaan fahmin tusaale maqribka hadda maaqa ragcadood baan tukanna saddex soo maaha cishuhuna maaqa weeye maxaa maqribka saddex looga dhigay cishahana afar looga dhigay wax garan kara male laakiin waxaa waajib inugu ah inaan maqribkana saddex tukanno cishahana afar tukano tusaale labaad adoo salaad ku jira hadday neefi gadaal kaa timaado weysadii kaa burta mise kaama buri kaa burta okay markaad weysadii kaa burtay soo weysaysan maysi xageed dhaqaysaa ma meeshii neefta ka soo baxaad dhaqaysaa mise gacmaha iyo sanka iyo madaxoo la masaxa iyo lugahoo la dhaqayo meeshiiba aadi maysidba meeshii neeftu ka soo baxday maba la aadahayaba sabab maxaa iyada looga weys loogu weysaysiin waayo oo gacmaha loogu dhaqayo ma naqan wax macnaha nooga xidhanna male shareecadaa ina fartay inaan weysaysano khalaas wixii sharcigu inoo sheegay allaah iyo rasuulkiisa waa qaadanaynaa haddii ujeeddada laga leeyahay aan fahnoo la inoo sheego masalan waxaa la yidhi qofkii zinaysta oo aan guur hore soo marin boqol ulood ha lagu dhufto soo saa lama odhan boqolka ulood maxaa loogu dhufanaya cuqubaa looga dhigaya suusan mar ugu noqon waa cillo aan fahmi karno waa cillo aan fahmi karno waxaa la yidhi qofkii xanuunsan bisha ramadaan wuu iska afuri karaa muxuu u afurayaa inuusan awoodi karin baa la ogyahay waa loo fududeeyey waxaa la yidhi qofkii safra salaada ha gaabiyo muxuu u gaabinayaa safarku maadaama u dhib badan yahay waxbaa loo fududaynaya waa wax la fahmi karo laakiin gabadhii dhiigga qabtay salaadihii maalmaha dhiigga caada ay qabtay ka tegay ma soo celin karto soonkii maalmaha dhaafayna way soo celinaysaa cilada ku jirta haddaynu fahnana alxamdu lilah alla inoo sheego haddaynu fahmi weynana sidii la ina yidhi unbaan raacayna weliba macno la fahmi karaa meesha ku jiro dee gabadha haddii la yidhaahdo maanta matalan gabadha dhiigga caadada qabto maanta keliya joogtay dhiigna qabtay maanta maqa salaad ba ka tagtay berrina ku dar toban labadii maalmood marka maqa salaad ba ka tagtay toban salaadood laba maalmoodoo kalena ku dar labaatan salaadood haddii la odhan lahaa marka markii laba maalmoodoo kale lagu sii afar kale lagu sii darana afar kale laba aarafar afar kusii dar afartan salaadood baa noqonaysa afartan salaadood gabadhii soo celi marka la yihahdo afar beri eh, sideed beri soo culays kuma ah ilahay waa ka fududeeyey maalmihii dhiigga caado ay qabtay salaadii ka tagtay ma soo celinayso khalaas laakiin soonka wax yaroo isoo celin karto ma maalmo tirsano isoo celin karto soonka marka soo celi baa lagu yidhi ayada ayada soo celi baa lagu yiri taana marka xadiidku uu inoo faa'ideynaya waa ka qaadanayna wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi